المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد waxaan ugu guda jiray risaaladii manhaju jamaacaة الاعtisaam biاlkitaabi waالsunة muqadimadii risaalada ayaynu ku guda jiray xale waxaynu ka soo hadalnay lejnadii kitaabkan ama risaaladan soo ururisay aynu rag ka mida ilaa shan nin aynu tarjamadoodu sheegna culimada ka mid ah muqadimadii risaalada iyo awlaheedii baynu ku wada jiray waxaynu maraynay waqad ictamadat ictamadat allajnatu fi icdaadi hada almanhaji calى kutubi wamualafaati culamaaءi ahli الsunaةi waاljamaaca min almutaqadimiina wاlmucaasiriin lajnadani waxay ictimaaday Eh, manhajkan soo ururintiisa kutubtii ahlu sunnaha raggii hore mutaqadimiintaha iyo kuwii dambeeyeyba kutubtoodii ayay ictimaadaysay oo wax ka soo qaadanaysay waاkhtabasat cibaaraatin wajumali min hadi masaadir waxayna ka soo qaadatay cibaarooyin iyo jumlooyin masaadirta kutubtaa ay ka soo qaadatay ima binasihaa wa ima bitaqriibi macnaaha ama naskii kutubtaas ay lahayd naftiisa ay soo qaateen ama macnihii wax u dhow ayay soo qaateen marka halkan wuxuu yihi walaa siyama min asiraaji اlwahaaji lishaykh abilxasan alma'ribi wاlqadaaya alkuliya lilictiqaad lishaykh cabdiraxmaan cabdilkhaaliq wahiiqati tarshiid alcamal aljihaadi lidoctor sayd imaam halka marka wuxuu sheegay saddex risaalo ta koowaad waxaa la yihahdaa asiraaj اlwahaaj shalayna waynu sheegnay baan filay casharkayna xalayto oo sheekha abulxasan eh, mustafa ibnu ismaaciil asuleymaani almaaribi sheekhaas ayaa alifay sheekhu haddaynu tarjamaysa wax yar taabanno asalkiisu waa waa masri eh, wuxuu dhashay kun sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii miilaadiga eh, mandiqada mansuura la yidhaahdo ayuu ku dhashay usro ahludiin ah ayuu ka dhashay waxbarashadiisii tacliintiisii nidaamiga ahayd masar ayuu ku dhammaystay kadibna yeman buu yimi kun afar boqol hijiriyadu markay ahayd taqriiban muddo laga jooga hadda ilaa kun iyo afar boqol iyo afartankii baynu maraynaa afartankaa sano ka hor ayuu yimi yeman macalin buu ka noqday mandiqada khawlaan la yidhaahdo nin markaa runtii sunni ah oo salafi ah ayuu ahaa wadankuna waa niman zaydiye ah oo shiica ayaa degan aduu mandiqadaas uu macalin ka noqday oo xoogaha khilaaf ah masaa'ilkii uu ka hadlay ee sunnaha iyobaa khilaaf ka yar dhashay aduu kadib uu ka tegey ma arid mandiqada la yidhahda ayuu tegey oo digey kadib madaaris buu ka furay sheekh cabdilcasiis ibnu baaz raxmatullaahi caleyh uu ku taageeri jiray oo ilaa soddoomiyo madraso oo qaarkood taxfiid qur-aan yihiin ayuu ka furay markii hore macalinna wuu ka noqday kadibna muwajih buu noqday ragga macalimiinta kormeera ugu dambayntii wuxuu u tafaruqay eh, cilmiga sharciga ah nin muxadisana wuu ahaa runtii eh, markas weyn oo ku yaala maarib ayuu markaa aasaasay halkaasoo xer cilmiyeedku meelo badan adduunka ay isaga yimaadaan eh, waxaa kun afar boqol iyo lix hijiriyadu markay ahayd sheekh muqbil baa soo booqdayba maarib ku soo maray isagoo halkaa kutubta iyo daraasada ka wada sheekha markaa su-aalo fara badan oo cilmi mustalaxa ku saabsan buu sheekh muqbil weydiiyey oo markii dambe lagu qoray kitaabkii almuqtarax fii ajubati fii ajubati asilati lmustalax kitaab noocaas oo kalea risaalaah ayaa su-aalihii weydiin jiray ay noqotay markii dambena isna damaaj buu tegay ilaa saddex bilood meelahaas buu sheekha la joogay rasaa'il badan buu qoray sheekhu oo waxaa ka mid ah risaalada la yidhaahdo shifaa اlcaliil bialfaad wa qawaacid iljar watacdiil oo uu leeyahay sheekh muqbil muqadime intu u sameeyey qadiiman wa xadiian risaalo la mida ah, lama alifin buu sheekhu yidhi marka waa sheekaasoo safaro badan iyo nashaadad badan oo dacwo iyaan buu ka geystay sheekhu albanina mar buu safar ugu tegey oo su-aalo badan soo weydiiyey oo mar la keenay yamantaas marka sheekaas buu ahaa risaalada marka uu qoray waxaa la ihahdaa alasraaj wahaaj watayn waxaan ka hadlaynay qawaacid ka ahlu sunnaha ayaa uu wax badan kusoo ururiyey waxaa ka mid a ah, walqadaaya alkuliya kitaabka qadaya kuliya lictiqaad oo uu leeyahay cabdiraxmaan cabdilkhaaliq cabdiraxmaan cabdilkhaaliq alyuusuf oo waxaa la odhan karaa waa sheekii salafiyada kuweyt ayuu ahaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii milaadiga ay u dhashay waa masri buu ahaa asalkiisu manuufiya mandiqada la yihahdo ayuu ku dhashay laakiin jinsiyada kuweytiga ayuu qaatay jaamicat almadina almunawara ayuu ka baxay kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii ayuu macaynimada ka bilaabay kuweyt jinsiyadiina uu ka qaatay kuweyt ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii mucalin buu ahaa mudaris majaalka baxiga ayuu aada ugu xeelo dheera sheekhu oo jamciyat uxiyaa aturaah alislaami ayuu aada ula shaqeeyey oo raggii dhidibada u taagay buu ahaa kutubtu alifay ilaa dhowr iyo lixdan bay gaadhaysaa marka risaaladani way wax baa laga soo qaadqaatay waa risaalo yaroo kooban laakiin uu u dejiyey qawaacidda kuliyaadka madhabka ahlusunna waljamaaca weliba usluub yaroo fudud buu qoray oo arqaam tasalsula leh oo sidii qaab maaragtay qawaacid iyo sidii qaab nidaam ah qaanuun oo kale ah buu qoray si ay u sahlanaato markaa xifdigeeda iyo qabashadeedu maala wuxuu leeyahy wanashhadu ana alrukuuca wاsujuuda wاldabxa wالsawma wاlnadra wاlxalifa kulu dalika laa yajuuzu ila lilah saasoo kale odhanaya <coughs> marka waxa weyaan waa kitaab runtii risaalo yaroo fiican oo manhajka ahlu sunnaha ku salaysan waxaa ninka sheekha saddexaad waxaa weeyaan doctoorka uu qoray oo la yidhaahdo eh, sayd imaan ama cabdilqaadir bin cabdilcaizna waa la yihahda doctor fadlina waa la yidhahdaa masri buu ahaa kun sagaal boqol iyo kontonkii ayuu dhashay eh, magaalada bani suwayf ee eh, koonfurta masar ee halkaasu dalabalcilmiga ka bilaabay qur-aankuu xifdiyey cilmigan maadiga dhakhtar buu noqdayoo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobaatankii ayuu kuliyatu ib ka baxay bitaqdiir mumtaaz buu kaga baxay nimankii jihaadiyiinta jamaacatljihaad la odhan jiray madaxdeedi ka mid ahaa ninkaas weliba markii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetanki awal saad la dilay raggii la mutaabacaynayay ee ka cararay waddanka ayuu ahaa la doonayey bishaawir magaalada bishaawir la yidhaahdo oo bakistaan ku taalla Eh, ayuu dhakhtarka ku yaala oo eh, kuwait eh, kuwait ay leedahay buu muddo ka shaqaynayey waagii saddex iyo sagaashankii markii mulaaxaqa iyo dabagal lagu hayay nimankii carabta ahaa waktigaasuu ka fakaday beesha dusay wuxuu soo galay adigu suudaan buu tegey kadibna waa ka soomay yaman buu yimi maari buu ka shaqeeyey gabadh imaniyadna ku guursaday cusbitaal ku yaalla aduu ninkaa markaa xaggaana wuxuu kaga xukunaa masar sijni muabad ah madaxaha ku furto iyo axuunka ku dhacay uu ahaa ninkaas waa la qabtay yaan baa lagu qabtay kadibna waa loo dhiyey masar xilligii xusni mubaarak uu markaa madaxda ka ahaa xilligaasaa la xidhay marka ninkani marka laga hadlaya majaalka majaalka jihaadiyiinta iyo tandiimaadka la yidhaahdo raggii aada ugu fogaaday buu ahaa oo madaxa kahaa ah ninka aad maqasheen oo qaacido madaxda u noqdo liaymana dawaahiri sheekhiisii buu ahaa eh, kutub fara badan buu qoro majaalka ku saabsan alcumda fi icdaadi اlcudda risaalaha baa ka mid ah way ictimaadaan qolyaha jihaadiyiintu weliba waxay u yaqaaneen eh, mufti mujaahidiin bay odhan jireen muftigii mujaahidiinta ay odhan jireen wuxuu qoray aljaamic fi alab اcilmi الshariif aad baa madhabka takfiirka ugu xeel dheeraa ninkaasi xiliyadii kolley uu kitaabadaa qoray waxaynu un hubnaa inuu taraajucaad badan ka sameeyey majaalkii dagaalkii iyo jihaadkii waday uu ka sheekeeyey oo uu qoray risaalada ayaa la dhaha waiiqatu atarshiid tarshiid alcamal jihaadi kuwa kan uu qoray oo isku dhacey ninkii loon jiray imana dawaahir huduud badan buu lahaa risaaladaasi marka baabka jihaadka marka laga hadlayo aada iyo aad bay markaa qayim u tahay halkan magacu maa waa la iskala kufaya waxa weyn hadda lagamana soo qaadan laba qodob oo markaynu baabuljihaad u tagno qodobka lixaad iyo qodobka toddobaad unbaa laga soo yar qaatay waxoogaa oo aan khilaafsanayn madaahib madhabka ahlusunna waljamaaca sababta looga soo qaatay kutubta noocana gaagaabanna waa ka halkan uu ku sheegayo lajada ay ku sheegtay waxay yidhaahdeen wadalika liwajaazati tilka alcibaaraati wa ahamiyatiha fi hada albaab cibaaraadkooda inay koobkooban yihiin oo baabka hadda marka ay ka hadlayaan si koobkooban loo sheegay wliأna اlmajaala laysa majaala taأliifi waibdaac biqadri ma huwa majaalu sunati wاtibaac majaalka hadda risaalada laga hadlayana maaha taaliif iyo kitaab weyn oo meesha la qoray qodobo markaa manhajka ahlusunaha ku saraysan oo la raaco Eh, oo eh, yani maarata wax lagu iftiinsado ayaa qorshe u yahay kamaa ananaa lam naxris calىa tawhiiqi kuli faqaraati wa bunudi hada اmanhaj eh, sidaanaan kumanaanaan dadaalin bay leeyihin lajnadu inaanu faqaraadka iyo qodobada meesha ku sheegnay meeshaanu ka keenay inaanu tawhiiqino oo marjici loo celiyo waa licadam اxaajati ilى dalik baahi wa loo qabin lianna hada اlmanhaj laysa baxan akadimiya baxi cilmiyahoo dee in eh, marjiciyadiisa la sheego meesha laga keenay tawhiiq masaadir iyo waxyaaba badan looga bahay maaha waliana kaiira min alfaqaraati walbunuudi hiya min alqadaaya almusalama min naaxiyati sharciya wax badanoo ku yaala oo faqaraadkiisa ka mid iyo bunuudda qodobada ku yaala ee baab walbalana waa shay la garanayo macruuf ah inamaa dakarnaaha tanbiihan ilayha waxaanu u sheegnay baraarujin iyo wa tadkiiran biha xusuusin waliana algaflata canha axdatat fi lawsaad dacawiya faraagan waxoogaa eh, halmaanka ama damanaanta laga yar maaragtay aamuso ayaa waxay keeni kartaa eh, bulshada dacwadda dhexdeeda inay faraaq iyo marnaansho ku keento fi tasawur wasuluuk oo dadka waxoogaa wax badan ay garan keeni waayaan oo tastakiluhu lmanaahij munxarifa fi talbiis waatadliil oo adhowta markaa faraaq ay ka faa'idaystaan manaahijta lunsan oo ay talbiis iyo eh, maaragtay dee Eh, la dhehgeliyo khaladaad lagu rido oo qofkii siqadan wax fahmo baa suuragala bayda anana nushiiru ilىa bacضi اlmasaadiri wاlmaraajic bayda bimacnaa kayr weeya wasna wa macnan fulanu kaiiru maal bayda anahu bakiilun baad odhanaysa mugti marka waxay leeyihin laakiin eh, waxaa weeye anaa nushiiru ilaa bacdi masaadir baanu ishaaraynaa eh, walmaraajic cinda almasaa'il adaruuriya masaaisha daruuriga ah ee laga maarmaanka ah waanu ku farfiiqaynaa meelaanu ku tilmaamayna aanu ka keennay liman yuriidu masiidan min albaxi walistifaada waxaanu ishaaraynaa qofkii doonaya inuu markaa ka faa'idaysto baxi iyo ka faa'idaysa ay noqoto waqad xarasat illajnatu calaa an yakuuna hada almanhaju shaamilan likulli maa tamasu alxaajatu ilayhi waxay ku dadaashay guddidu inay manhajkan ku koobto oo ku shamliso gaadhsiiso baahi abwaab kastoo baahi loo qabo min abwaab اcaqiidaةi واlcamal wamanhaج ااstidlaali wاlfahmi wawasaa'il الdacwati wasubul الtaغyiir meelahaasoo dhan caqiidada qaabka wax loo daliishado wasaaisha dacwadda loo marayo arrimahaasoo dhan wixii baahi loo qabo inaan lagaga bakaynin ummadda meel walba layaal ishaaro farta lagu fiiqo bay ku dadaashay lejnadu walaa yacni dalika anana stawcabna fi hada اlmanhaج kula almasaail almutacaliqa bihada lkhusuus ujeedadan maaha buu leeyahay inaanu koobnay manhajkan masaailshii baabka ku tacalluqaya abwaabta ku tacalluqaya dhammaantood inaanu koobnay arrintu ma aha wadalika liana kaiira min masaa'il ictiqaad laysat maxala ishkaal sababtu waxay tahay masaa'il fara badan oo ictiqaadka ku saabsan wax ishkaala iyo isku haysataa ma jirto walaa siyamaa fi lwasad salafi dacwaddan manhajka salafka dadka ku abtirsanaya dhexdooda wax markaa buuqa ama faahfaahina ah loogama baahi badan loogama qabo marka wuxuu yihi idaafatan ilى ana kutuba wamutuna اcaqiidaةi الsalafiya qad takafarat bisardiha watafsiili fiiha waxaa kaloo meesha la socda oo kutubtee baa buuxda oo arrinta inaga filan ama soo taxeeda iyo maarata sheegisteedaba mutuunta kutubta ahlu ayaa abwaabta inaga kaafiday oo markaa dee baahi badan looma qabo in halkan wax badan lagu xuso wuxuu yihi markaa eh, waxay yidhahdeen guddidu lidaa saa darteed bui iqtasarna cala masaa'il اdaruuriya alatii tatadalabu duruufu dacawiyatu atanbiiha calayha waxaanu ku soo gaabsanay masaa'ilka daruuriga ah oo duruufta dacawi keenaysa in la baraarujiyo macrifata mowqif اljamaacati minha iyo jamaacadu mowqif ka qaadanayso in la caddeeyo oo la aqoonsado ibraacan lidima wa nusxan lilumma iyadoo markaa xilkale la ridayo oo cuhdada iyo mas-uuliyadda saaran culimadu ay iska ridayaan iyo ummaddana in loo naseexeeyo waqad jaa dalika kuluhu fi sitata cashara baaban calaa shakli cibaaraatin muujaza wa faqaraatin murakaza watabi sharaxi shakli wa akhri lix tobanka baaba lix toban baab ayuu ku yimi markaa manhajku shakli maarata koob kooban iyo faqaraad markaa urursan yrtabidu bacduha bibacdi fi taqdiimi suurati saxiixati اkaamila likulli baabin oo isku xidhxidhan oo si markaa suuro waadixa oo dhammaystiran baab walba loogu qeexo qaabkaasa lagu soo gudbiye waطabiiciyun anana laa naltazimu an naquula kula sawaab waxaa iska caadi ah inaanaan ku dheganayn ama si aanaan isku laasiminaynin wax kastoo saxa inaanu sheegno maxaa yeelay faina sawaaba laa yanxasir shayga saxa ahi wax la kooban maaha lasoo koobi karo wainamaa naltazimu lakin waxaan isku laaziminaynaa an laa naquula ila sawaab bimacuunat illaahi wa tawfiiqih inaanaan wax saxa mooyaane wax kale aanaan sheegin baanu ku dadaalaynaa kaalmaha ilahay anoo kaashanayna alle iyo waafajintiisa bani aadamka dee khadar lagama waado waa sida markaa dee lajnadu culimadu dadaalkeeda ay samaynayeen intay la ahayd waxaa weeyaan saasay sheegeen wqad اctamadat اlajnaة fii tartiib abwaabi hada اmanhaج calى manhaج اqadiim اjamacة waxay ictimaaday lajnadu manhajkan ay wado kii hore qadiimka ahaa ee jamaacad markii la asaasay taariikhdu markay ahayd ya sagaashan iyo lixdii manhajkii lagu heshiiyey markii la qortay kaas baa marka aasaas u ah aasaas laga dhigay kama اtakhadat min faqaraatihi aasaasa faqaraadka manhajka qadiimka ah ayaa aasaas laga dhigay lijamiic abwaab abwaabtoo dhan isaga baa lagu saleeyey lida lam yaأti fi manhaj fi hada اlmanhaj maa yukhaalifu اlmanhaj اlأwal saas darteed baan kuma iman manhajkan hadda cusub ee ama idaafaad kale ama xadaf leh ama tawjiihaad leh wax maaragtay khilaafsan manhajka hore laa fi اmanhaج اcaqadi manhajka aqida wa khilaafsan ma laha walaa fi اlmanhaج اlاstidlaaliy qaab daliishiga manhajka ku saabsanna isna ma laha walaa fi manhaج اdacwati والtaغyiir intaa midna kuma jirto anna waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan isbarbar dhigno oo manhajkii hore faqro walba oo wixii la xadfay ama wixii loo idaafeeyey ama wixii inu sheegno si aad markaa u ogaato adee qudhaadu maxaa maaragtay faariqa cibaara cibaara laga doortay hadal baa hadal laga doortay ziyaadaad iyo waxyaaba aan kii hore ku jirin oo loo baahday tawdiixaad iyo faahfaahin iyo ziyaadad baa jiraan wainama aladii udiifa huwa tafsiilu libacdi اlabwaab waxaa loo aaneeye lagu daray waxaa weeyaan uun abwaabtii oo la faahfaahiyey wa taqdiimu suurati mutakaamila lahaa iyo suuro kaamiloo lasoo lasoo bandhigay kama sida maarata abwaabta la ziyaadiye waxaa ka mida la faahfaahiyey kama fi baab اlislaam wاlkufri waa kow wa baab اlwalaa'i wاlbaraa wa baabi wasaa'il dacwati wa baabi siyaasati الsharciya wa baabi اljihaad intaaba abwaabta aada loogu farayaraystay ee la faahfaahiyey ee la tawdiixiyey bay noqonayaan wa fii niyati lajna lajnadu waxay markaa niyeysan tahay an tuqadima sharxan muujazan inay soo qadinto sharx markaa kooban lihada اlmanhaj inay u samayso walaa siyama lilmasaa'il alati taxtaaju ilaa dalik siba masaaisha u baahan yani baahi loo qabo in la faahfaahiyo bimashiiئat اllah waytuqadimu allajnaةu hada اljuhd اlmutawaadic musaahamaة minha fi taصxiixi masiraة اlcamal اlislaamiy fainaha la tadaci اlcisma lajnadu markay soo bandhigayso dadaalka mutawaadica ah si ay uga musha ugu mushaarakayso tasxiix masiirat alcamal alislaamiy geedi socodka camalka islaamiga sixidiisa juhdiga ay kaa qayb qaadanaysa markay soo gudbinayso fa inaha laa tadaci lcisma sheegan mayso cismo iyo kamaal inaanay khalad ku dhici karin in iyagu mar kastaba ay saxan yihiin sheegan mayso wa taclamu waxay og lajnadu ana asiyaaqata fadlan can gayrihaa laa taqifu cinda xaddin mucayan fa hunaaka cibaaratu afdalu min cibaara wa jumlatu hiya adaqu min ukhraa wuxuu leeyahay lajnadu ay leeyihiin waxaad og tahay siyaaqada qoraalka wax la qorayo iskaba dhaaf wax kale ah ayaan xad go-an lahayn marka wax la siyaaqaynayo la qorayo wax la diyaarinayo waxaa dhici karta dee cibaaratun afdal min cibaara mid baa weedh hadalaba mid kale ka fiican mid baa mid ka xeel dheer oo hadhow adiga lagu bushin karaa saa maxaad saa u odhan weydi waliba hadalka wuxuu yihi walaa tazaalu turaawidu kula man yaktubu aw yualif waxaa qof kasta oo waxaan markaa tegayn qof kasta oo maaragtay wax alifay ama wax qoray inuu yidhaahdo baasan ka zuulaynin low اkhtasartu haada haddaan ka soo gaabin lahaa low jacaltu haada haddaankan ka yeeli laha makaana haada kaaka haddaan berg markuu in yar joogo kadibba alo inaan saahila ah ficnaan lahayd walaa cajab arrin yaabla maaha bani aadamku maogta waa naaqis isba saa darteed faqad khasa allahu alkamaala bikitaabihi waاkhtasanahu can gayrih ilaahay kitaabkiisa ayuu kamaal iyo dhamaystiran yani uu ku gooni yeelay kitaabkiisa wixii kale waxaa weeyaan wax kastaaba naqsi waxaan kitaabka iyo sunna ahayn waa naqsi baa gelaya lida faina allajnata gudidu tubdi isticdaadaha waxay muujinaysaa inay u diyaar tahay liqabuuli nasaaixi ahli اlcilm ahlucilmiga talooyinkeeda inay qaadato xataa yakuuna hada almanhaju si uu noqdo manhajkani tacbiiran saadiqan yani tacbiir runa can nahji اsalafi fi hada اlcasr yani ummaddan markaa manhaj salaf ku socota inuu u noqdo isagu marjic in markaa wa la isku darsado oo wixii la hagaajiyo haddii wax nasaaix talo arkayso aad bay markaa usoo dhaweynaya culimadu wanasأl اllaha jala wacala waxaan la weydiisanayna an yajcala hada alcamala khaalisa liwajhi inuu ka yeelo mid isaga dartii loo samaynayo naafican lislaami walmuslimiin muslimiinta iyo islamka mid anfaca u ka yeelo inahu samiicu mujiibu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin albaab اlأwal algaayaة wاlhadaf baabka u horeeya waxaa weeyaan waxaa laga hadlay algaayatu walhadaf ujeeddada iyo hadafka la leeyahay oo dadka jamaacadan iyo afraaddeeda iyo qof kastoo daaciya iyo qof kastoo islaama maxay tahay kaayadiisu maxay tahay hadafkiisu yoolkiisu muxuu yahay muxuu igsanayaa taas waa baab koowaad waxaa weeye irdaau llahi subxaanahu wa tacaala biifraadi اlcubuudiyati lahu wa tajriidi اlmutaabacati lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wa hada macnaa kalimati الtawxiid laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul اllah wuxuu yihi waxaa weeye ilaahay in la raaligeliyo biifraadi alcubuudiya cibaadada oo loo gooni yeelo lagu raaligeliyo lahu isaga loo gooni yeelo wa tajriid almutaabaca raacidda na loo keliyeeyo oo loo dhar tiro lirasuuli laahi sal lla ly slam diinta meel bay naga soo gaadhay diintu nabiy llaahi baa laynoogu soo dhigay salawaatu ullahi wasalam markaa mutaabacada iyo raacidana in loo keliyeeyo nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaasina waa macnaa kelimatu laa ilaha illa allah iyo wadacwat lummati ummadda in loogu yeedho ilaa iqaamati diin ilaahi diinta ilahi in loogo fil ardi korkiisa iyo wa sharci shareecadiisa in loo xukun tago oo laga xukun yeesho waa hadal weyn hadalkaasi oo qofkan oo qof kastoo muslim ah oo nolosha noolaha adduunka ku nool aayo weyn iyo hadaf weyn buu leeyahay oo shaqadan uu hayo dacwaddan iyo diintan iyo kudhaqankan iyo waxaan ku jiro waxa wey hadaf buu le nabiy llaahi muusa wuxuu yihi waajiltu rab wacajiltu ilayka rabbi litardaa alla waan kuu soo degdegay saad iga raali ahaato waxa u weyna qofku u raadiya waxa wey inuu ilaahay kaa raali noqdo waxaynu qasaad iyo soon iyo xaj iyo cibaado aynu danleena in ilahay kaa raali noqto xadiidka saxiix bukhaari ku sugan kitaabu riqaaq baabka baab ljanna xadiidka lix kun shan boqol iyo sagaal iyo afartan raqabkiisu yahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu odhan doonaa yaa ahla fayaquul labayka rabbana wa wuxuu odhan doonaa hal radiitum walma raali noqoteen markaase waxay odhanayaan wamaa lanaa laa narda maxaana u raali waqad acطaytana maa lam tuci axada min qabli maa lam tuci axada min khalqika si baana alla u raali noqonay adigoo waxaadan khalqigaba siinay sii annaga oo jannada iyo nicamta haystaan markaasaa wuxuu eh, alla ku odhan doonaa ana uciikum afdala min dalik waxa wax ka fiican baan idin siin doonaa qaaluu yaa rab waayu shayin afdalu min dalik arrinkaa maxaa ka fadli badan maxaa ka wanaagsan inaanu jannada cagaha dhiganay oo nicamta iyo barwaaqada iyo khayrka meesha aanu ku haysano uxilu calaykum ridwaani falaa askatu calaykum abada soo ma aragtid raalli ahaan shaygaan idinku dejiyey oo weliga idin cadhoon maayo baa ilahay odhanaya subxana wa tacaala wax sahlan marka addoonku waxa uu qabanayo oo dhan waxa weeye allah subxaana wa tacaala inuu kaa raali noqdo marka in siyaabaa kaaga raali noqonayana inaad addoon ilaahay noqoto tacbiidu nnaasi lirabbi nnaas dadka ilaahay in addoomma looga dhigo oo dacwatu rusushu caynkaasi ahayd walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allah wاjtanibu طaaguut inay ilahay caabudaan subxana wa tacaala marka mutaaba tajriid mutaabacana waxaa loo jeeda waa tawxiidka qeybtiisa kaleo rasul muxamedun rasuul اllah ummaddana in loogu yeedho diinta ilaahay inay oogaan oo ku dhaqmaan oo ka xukun yeeshaan manhajkii qadiimka waxaa ku yaalay inta hore iskaga mid bay ahaayeen halkaa wadawat um wadacwat اlummati ilaa iqaamati diin اllahi fi اlardi wa taxkiim الsharci intaa waxaa laga lagu bedelay hadal hore oo ahaa waiqaamatu diin اllahi fi اlardi wa icaadaة اlkhilaafati اlislaamiya calaa minhaaji nubuwa marka waxaad moodaa cibaaraadku ma kala fogaan laakiin sidan baa ka fiican sababtu waxay tahay de horta marka hore dadka asal waxaa ah in dadka ilaahay lagu xidho hadafka in ummadda ilaahay lagu xidho oo diinta ilaahay ku dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda iyo faafinteeda intaaba in la gaadhsiiya asal ah oo dhulka korkiisa ummaddu ay muujiso ka muujiyaan marka khilaafada mar haddiiba shareecadii dadka la gaadhsiiyey oo diintii loo sheegay Eh, khilaafadii dee waxaaba ka sokaya haddii diinta la helo ku dhaqankeeda waa waa khilaafadaba waxaa ka horeya de ku dhaqanka hadii la hela qayb ka mid ah wax weyn wey khilaafaduna de rasulku waa sheegay in iska iman doonto adugu se hadda inaad hangal taagto oo adhaw la yidhaahdo baashi la gaari waayo sow meesha ku qortay maaha khilaafadaanu gaarin oo khilaafadiini meeday xaggee baashi marayseen baashi shaqadii lama qaban oo meesha yool yaroo juzi ah ilaa khilaafadu waa juzi waa shay juziya ah. juzi soo maha asalku muxuu ilahay in lagu xidhmo ilahay dadkadiinsa in eh, lagu yeedho in maarata lagu xadeeyo qofka xilkaas meeshaas la gaadhaya oo yool yaroo gaaban oo juziya dadka in lagu xidha sax maaha dadka waa in lagu xidhaa ilaahay waana dacwatu rusul barashada diinta ku dhaqankeeda ummaddu marka inay shaqayso oo la wada halgamo si diinta loo nooleeyo oo la ysku xukumo marka cibaaradan baad mooddaa inay ka macaan tahay hadalkaa weyne yar maaragtay eh, fadfaadka ah wadacwat اlummati ilaa iqaamati diin illahi fi lardi wa taxkiimi sharci markaa raalli ahaanshaha alle uu alla kaa raalli noqdo waa yoolka ugu muhiimsan oo lagu gaadhay waxaana raadkeedu noqonayaa markuu ilaahay wuxuu kaaga raalli noqonayaa hawshaa la hayso diinta taasuu kaaga raalli noqonaya marka qaa ah qofkan bani aadamka ahi bani aadam buu raalli gelinaya si wax u helo oo ninkii daa'iradii xukuumadda ka shaqaynaya wasiirkiisa ayuu raalli gelinaya si uu markaa wax uga helo aada waktiga iska luminaya waa laga yaabaa nin baa gabadh jeclaanayo gabadhaasuu jecel yahay ba wax allaale waxay doonayso ayuu samaynaya soo ma waxay rabto ayuu juhuud ku bixinayaa say war raali ahaato leyla kulni yadaci wasla lileyla wa leyla laa tuquru lahu bidaka nin baa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi eh, gabadh buu caashiqado markaasaa qofkii dumar ahayd ayaa waxaa la weydiiyey ninkan ninkanku jecel cishqiga uu ku jecelyo ku rabo bal noo sife ilaahay ka gaadhsiiya qaalat waqad sa'altu can xaali caashiqiha bilaahi sifhu walaa tanqus walaa tazidi bal ninkaa noo sifee jacaylka ku jecelya waxaana ziyad wa ka nuqsaamin faqultu faqaalat waxay tidhi law kaana rahna eh, law kaana rahna almowti min dama'in wa qif can wuruudi اlmaa'i lam yaridi hadduu haraad u dhimanayo oo biyihi halka yaalliin oo aan idhaahdo ka joogsa biyaha waa ka joogsanaya waa meel khatar soo aragtid <laughs> waa meel halis raaligelinta markaa iyada u doonayo ilaahay markaa raaligelintiisu waxay noqonaysaa ilaahay wuxuu kaa raba inaad la timaado ilahay diin kale ka shaqaysid ku dhaqantid ku camalfalkiisa albaab الثاني alcaqiidaة والmanhaj baabka labaad waxaa weeyaan alcaqiidaة والmanhaj caqiidada iyo manhajka caqiidatuna wamanhajuna caqiidaة wamanhaj salaf الصaalح caqiidadaanu ku soconno iyo manhajka iyo waddadaanu qaadaynaa waa manhajkii salaf saalix ahli sunati waljamaaca eh, ahlu sunna ahlu ahar eh, maxaan ku dhahdaa firqa naajiya eh, daifat lmansuura magacaan badan ba iska leeyihin ahlu sunati waljamaca fi lcilmi walcamali walistidlaal waa inay noo iman doonta marka hadalkaasina waa hadal weer duuduuban oo dacwadda jamaacadu ay aaminsan tahay oo ku qanacsan tahay inay manhajkaas salaf ku socoto manhajka salafkan waxaa loo jeedaa saxaabadii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo ciddii ku raacday manhajka ku raacday quruuntii fadilayd ee khayru الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum iyo ciddii haddaba nool ee waddadaas manhajka saxaabada iyo taabiciya taabi taabiciin wanaagga isku raaceen ku socota salaf baa la odhanaya markaa taa weeye wuxuu yidhi albaabu الثالث baabka saddexaad waxa wey التwxiidu waa twxiidkii baabka saddexaad oo dee caqiidada tawxiidku wuxuu ka mid yahay waa juz ka mid a caqiidada halkana tawxiidka wuxuu ka warramayaa taqsiimkii tawxiidka oo saddexda ahaa tawxiid rububiya taqsiimku waa la iska bastin karaa waa la urin karaa marka qaarkood taqsiim hunaa'iya bay tilmaamaan muxuu yahay tawxiid اlisbaati walmacrifa iyo tawxiid اlqasd waطalab sax albaat walmacrif maxaa soo gelaya a arubiya sa wey alqasd waalabna awliya marka waxa weyaan taqsiimkaasi oo ama la yidhaahdo waa arubiya aluhiya alasma wasifaat ama la yidhaahdo unaa'iba ka dhigo ururi maxaa u daliila daliil bay u baahantay arrintaas in la fahmo waa muhim daliilka waa alistiqraa daliilkeedu alamin shanqidi kitaab اladwa wuxuu ku leeyahy waqad dalla istiqraaءu اlqur'ani اlcaظiim calى ana twxiid allahi yanqasimu ilى ثalaaثati aqsaam istiqraaga marka tatabuc lagu sameeyo nusuusta qur'aanka ee tawxiidkii caqiida ka hadlaysa waxay kusoo lagu soo xoorinayaa saddexdaa nooc oo istiqraagu wuxuu ka mid yahay manhaj istidlaalka istiqraagu kami yaa ka mid ah istiqraagu maxaa muxuu yahay macnihiisu waxa way adilada adiladii mid midkayd baa la raaraacaya marka adilada ju juziyaadka marka lasoo tirtiyo la raaraaco raaraaco bay waxay kusiinaysaa daliil kulli ah daliil kulli ay kusiinaysaa wamin wa minhu اlistiqraaء اljuziyi calى hubuuti اlxukm اlkuliy waa kiila saaci lmaraaqi fain yacum fain yacum gayra di shiqaaqi fahuwa xujaة lilitifaaqi marka istiqrاء tam iyo istiqrاء naaqis waxay sheegi jireen tusaale haddaynu ka soo qaadan maalan tawxiid الrububiya markaad eegto nusuusta alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin rabi اlcaalamiin waa ka muuqata somalit waa daliil juزi ah alaa lahu اlkhalq wاlamru tabaaraka اllahu rab اlcaalamiin qul man rab الsamaawaati wاlardi qul ilah qul liman اlarض wman fiiha in kuntum taclamuuna sayaquluuna lilahi qul afalaa tadakaruun qul man rab الsamaawaati الsabc wrab اlcarshi اlcadiim sayaquluuna lilah dalikum اllahu rabkm fatabaaraka اllahu rab اlcaalamiin allahu khaaliqu kuli shay saa un u wad adilada noocaasee rubiyada ka hadlaysaa marka saa loo tatabuco juziyaadkeeda la raacraaco maxay ku siinaysaa daliil kulli ah oo j halkii daliil ka xoog badan waad fahamtay soo ma kaasa waa la istiqraa la yihahda uluhiyaduna de waa saas lamid ah daliilka faatixadii kuwa jiraan ba saddexda noocba alxamdu lilaahi alxamdu lilah marka la yihahdo tawxiid uluhiya soo marka ya ayuha الnaas اcbuduu rabkum qul illaaha facbud mukhlisa lahu diini marka nusuustaas oo dhan waxay u dali yihiin tawxiid uluhiya asmaa wa sifaatkana dee way fara badan qul idcu llaha aw idcu الraxmaana aya ma tadcuu falahu اlasmaa اlxusna الraxmaanu cala carshi istawa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim marka waxa weeyaan aimadu saasay tilmaameen bakr abu zayd kitaabkiisa leeyahay taxdiir min mukhtasaraat الsaabuni safxadda soddon markuu ka hadlay wuxuu leeyahay hada الtaqsiim الاstiqraa'iy lada ladaa mutaqadimii culamaaءi الslf ashaara ilayh ibnu mandah wibnu jariir الطabri wagayruhuma waqararahu shaykha alislaam ibnu taymiya wibnu qayim marka rag badan baa arrintaas sugay oo ka mid yahay ibnu jariir الطabri ibn mandah oo waxaa ka mid a maaragtay abu cabdillaahi maxamed ibn bata wuxuu dhintay saddex boqol iyo toddobiyo siddeetanka hijiriyada kitaabkiisa alibaana can shariici firqati naajiya uu ku sheegay taqsiimkaa saddexda ah kitaabkiisa abu cabdilaahi maxamed bin isxaaq bin manda oo saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii dhintay isna uu ku sheegay kitaabkiisa atawxiid macrifatu asmaa illahi wa sifaatih uu sheegay abu jacfar aaxaawi kitaabkiisa la yidhaahdo alcaqiida axaawiya sheekh wuxuu dhintay saddex boqol iyo kow labatankii jiriya waa mutaqadim naqulu fi tawxiid illahi muctaqidiina bitawfiiq illahi biana allaha waaxidu laa shariika lah walaa shaya milh walaa shaya ycjizh walaa ilaaha gayruh xaggaa hor markaa sadexii baa kugu jiraan marka taqsiimkaasi waa taqsiim dee culimadu ay tilmaantay oo waarid ah risaala jirta uu qoray saalax fawsaan uu qoray oo la yihahdo alqowl الsadiid fii raddi calaa man ankara taqsiim الtawxiid taasaad insha allahu wala laaban doontaan marka wuxuu yihi tawxiid rububiya waxa weeyaan waxaan actaqidu ictiqaada jaazima biana allaha raba kuli shay inuu yahay waxaan caqiidaysana itiqaad jaazima ilahay inuu yahay rabbi kuli shay wamaliku yahay ka maalika ah wa anahu alkhaaliq inuu yahay waxdahu mudabir ka almudabiru lilkowni kulih alraasiqu lijamiici khalqih walaa rabba siwa marka rubiyadu ilaahay inuu yahay caalamkan allaha abuuray uunkao dhan kii abuuray inuu yahay raasiqa ka arsaaqaya inuu yahay ka tasarufka iyo maamul kale inuu yahay arrintaa caqiidaystaba waxaa leeyahay tawxiid rububiya twxiid اasmاء wصifaat wanuminu banahu subxaanaه wa taعala mutasifun bصifaat اkamaal waxaan rumaysannahay alla inuu yahay mid ku sifaysan صifaat اlkamaal buu ku sifaysan yahay iyo nucuut اljalaal bصifaati اlkamaali wa nucuut اljalaal munazahun can kuli naqصi wacayb ifa wana sifo kastoo wanaagsan alla waa ku sifaysan yahay sifo kastoo naqsiya alla waa ka nasahan yahay laysa kamilihi shay wa huwa الsamiic اlbasiir alle waa ka hufan yahay oo ka nasahan yahay wax kasta oo maxaan ku rahay ceeb ah wa nu'minu biasmaaءi اlxusnى wa sifaatihi اlculaa asmaadiisa wan wanaagsan walilahi alasmaaء اlxusnى fadcuuhu biha qul idcu اllaha aw idcu الraxmaan ilaahay yaa allahu dhaha aw yaa raxmaan dhaha falahu asmaء اlxusnى marka waxaan rumaynaynaa asmaadiisa sifaadkiisa wanusbitu lahu waan usugayna maa wasafa bihi nafsah fii kitaabi naftiisa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa qur-aanka ou ku sifeeyey wamaa wasafa bihi rasuulu muxamedi sala allahu alayh wasalam rasuulkiisi maxamed ah rasuulu muxamed wuxuu ku sifeeyey min gayri taxriifin walaa tactiilin walaa takyiifin walaa tamhiil waa macruuf iyadoo aan taxriif iyo eh, sifadan iyo magacan la leexinaynin tactiil lagu sameeyano meesha laga saarayn la hadlayno aan jirinba laga soo qaadayn tamhiil aan wax loo akaysiinayno sifadiisu waa saa la odhanaynin eh, waxaa weeyaan ayaa la rumaynaya takyiif ifadiisa qaabka iyo kayfiyaddaasay leedahay waaa yidhah kulu mukayifin mumail kulu mukayifin mid kastoo takiif waa mmail buu noqonaya ka laazimaya calaa fahmi salaf wanumin waxaan rumaynaya biannahu subxaanahu fawa samaawaati calaa carshi waxaan rumaynaynaa alla inuu ka sarreeyo maaragtay carshigiisa uu ka sarreeyo oo baainu min khalqi khalqigiisa uu ka soocan yahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa wahuwa macahum aynamaa kaanuu ilaahay khalqigana waa la jira meel kastay joogaan bicilmi buu kula jiraa og yahay maa hum caamiluuna waxay samaynayaan samayn doonaan ila wuu og oo cilmigiisu waa cilmi shaamil ah maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuunu wixii tegay buu og yahay jooga buu og waxa iman doonu og waxaan iman doonin hadday iman lahaayeen say noqon lahayn masaaladu muxuu yahay cilmu mustaxiilaat baa la ya ha ha waka marka waxay odhan doonaan na oo naga saara walow rudduu lacaaduu limaa nuhu canhu wainahum lakaadibuun ya marka waxa weyaan haddii la celiyo halkiiba ka mis lahayen waay walaaqanayeen iyo shirkiga beladii bay wadanayaan laakiin dee la celin maayaba lakin wa ka war hadii la celin lahay dheceed waa wuxuu ku tacalluqayaa cilmigiisu bilmustaxiilaat waxyaa mustaxiil ku tacaluqay cilmiga alla subxana wataala marka ilahay khalqi wala sula waba kama qabsana laa yakfa waxaa weeyaan yaclamu khaa'inat ilacyun wamaa tukfi suduur waay marka wuxuu yidhi wanu'minu waxaan rumaynaynaa biana alqur'aana kalaam allah xaqiiqatan qur-aanku inuu kalaamka ilaah yahay waxao waa meelaa lagu dagaalamay dee firaqu daala ahlusuna ay ka baxeen saa darteed manhajka ahlusunaha bananka ina soodhigo masailka m wanumin bi ana quraan kalaamullahi inuu yahay hatan dhab xuruufu iyo macaanihi baa kalaamka ilaahay ah munazalun waa kitaab la soo dejiyey oo hayru makhluuqin aan makhluuq ahayn maase muctazile iyo khawaarij ay sheegteen wa ana allaha yaraahu lmu'minuuna fi laakhira waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta ayaa arkaysa aakhiro oo waxaad arki doontaan rabbigiin kamaa tarawna hada اqamr si axaadiia rasuulka salawaat ullahi wasalam ka sugan marka sifaadkiisu sifaadka wanaagsan baa ilaahay loo rumaynaya sifaad ficliya baa jira sifaad daatiyaa jira hadda waxbaama sifadana markaad rumaynayso mar kastaba sifaana waad u rumaysaa ism kastaaba wuxuu leeyahay sifa ka baxaysaa ismka waad rumaynaya sifada ka baxaysa waad rumaynaysaa sifada waxaa ka ratimaya ee aahaara waad rumaynaysaa maalan waa caliim min asmaai waa caliim waxaad rumaynaysaa inuu cilmi leeyahay waxaad rumaynaysaa cilmiga waxaa ka ratimaya inuu wax walba og yahay oo aanan ka qarsoonayn saas baad ku haysaa marka towxiid uluhiya wanumin waxaan rumaynaa buuliyat illahi tacala baan rumaynaynaa wa huwa aladi yastaxiqu lcibaada waxdah waa allaha mudanay cibaadada keligii laa shariika lahu wa kula macbuudin siwaahu baailun cid kastoo la caabudan isagana waa baail cibaadadiis la caabudaya waa baail wacibaadatuhu baaila waana kula macbuudin macbuud kasta oo la caabudaa siwaahu baailu weeye macbuudkaas wacibaadatuhuna baaila cibaadada la caabudayna waa baail dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail wa ana allaha huwa alcaliy اkabiir allah baa xaq ah waxa ilaahay sukadii la caabudayaana waxa weeyaan waa baail somaarata wanajtanibu waan ka dheeraanaynaa jamiica anwaaci shirki waaya wanuxadir waan ka digaynaa minhaa shirki dhammaanti baan ka digaynaa ka shirki اqubuur shirk maqaabir xabaalaha shirka ka dhaca iyo waawaafi xawlaha xabaalaha hareedoo la awaafo wataqdiimi nuduuri ilayha nadar iyo ai laga xadhig idho laga xirsh xidho waxaa ku saabsan walisticaanati bilamwaal istigaaati bilamwaat dadki dhintay oo la gargaarsado oo la baryo wanuxadiru kadalika sidaas lamida waxaanu ka digaynaa min taxkiimi اlaaraa in loo xukun tago aaraa iyo walahwaa waxyaabaha bani aadamku ay rabaan ay jecel yihiin walcaraafi curfiyad iyo caadaadka walqawaanin iyo qawaaniinta iyo almukhaalifati khilaafsan لxukm الlahi ilahi xukunkiisa iyo xukmi rasuulihi salى الlahu عalيه waslم qaala tacaalى afa xukma اjaahiliyati yabغuun wman axsanu min allahi xukma liqowmi yuqinuun waxa weeye tawxiid ulihiya marku ka hadlay dee madaahirtii shirkigan uu tilmaamo horta shirki shirku akbarku de waa ka ilaahay yihi in allah laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha waa marka ilahay ma marka waan ka digaynaa shirka dhammaantiiba anwaaca shirka oo madaahirta shirka wax ka mida buu sheegay oo istigaaa bilamwaad la kaalmaysto waxa weeyaan oo la baryo waa shirku akbar waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaai baryadu adducaa huwa alcibaada ducadu waa baryo ducaadu waa cibaado waqaa rabkum udcuunii astajib lakum marka waxa weeyaan waa shirka awaafka xabaala la awaafo awaafkuna waa cibaado walyufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt اcatiiq oo rasulku wuxuu ku sheegay awaafka xaaramka kacbada la awaafayo iyadun baa awaaf loo ogolyahay waa salaad oo kale laakiin hadalka ayaa bannaan marka qofku inuu awaafo xabaashi isagoo ugu dhowaanaya awaafka uu samaynayo qofkan buu ku dhawaanaya qabriga ku jira sida tawaafka kacbada la tawaafayo ilahay loogu dhawaanayo ayaa wuxuu leey tawaafkan samaynayo kan buu rab ka rabaa inuu kaga helo wax kaga helo arrintaas waa shirki oo ma banaana waxaa weeyaan nuduurtii baa ka mid a in qofku u nadro makhluuq weligii weliyow qabri hebel intuu dul tago haddii wixii noocaasaan helo dadkii ka xanuunsanaya haddayd bogsiiso waxaa weeyaan waan waxaasaan kuu qalaya xoolo noocaasaan kuu bixinaya waxaasoo dham waa shirki bay noqonayaan shirki akbar weliba waxyaabaha risaaladii hore qadiimkahayd aynu ka bedelay waxaa ka mid ah halkaa wanuxadiru kadalika min taxkiimi اlaaraa marka hore waxay ahayd wanuxadiru kadalika min aلطawaagiiti wa ru'uusi الضalaali aladiina yaxkumuuna biاlhawa waxaanu ka digaynaa dawaaqiida iyo nimanka maaragtay baadinimada ku mada madaxda ku ah baadi hoggaanka baadida nimanka adduunka hogaaminaya baadinima wa ku wada ilahay sharciisa waa ku xukumayn kuwaasaanu ka digaynaa marka cibaarada waxaa ka fiican taar ku qoran sababtoo ah dee bani aadin laga digo hebel iyo hebel in wax la sheeg sheego oo hebel aad macaysa gashaan manhajka salafka ma hebelo waad cuntaa iyo waad cayn caynkanaata iyo hebel laga digo dawaaqidu wa iska fara cid kastoo sharciga ilah ukuma daawud waa la odhan karaa marka ka digitaanka laga digayo macnaha waxaa ka fiican in la yidhaahdo mabaadi'da ilaahay kayrkii wixii share loo xukun tegayo sharci laga dhiganayo ee baatil ah ee ama xeerbeegti dheh ama qawaaniin dheh waxyaabaha bani aadamku ay samaysteen ee iyagu dhexooda ay isticmaalayaan in laga digo oo xumaheeda la sheego taasaa markaad mooddaa manaajahaan inay ku wanaagsan tahay haddii kala waxaa la isku xiiqayaa hadhow tebel baa laga hadlay oo meel baa la maagay waxay ku jirtay eh, maarata manhajka kugu tahlay dawaaqiidda in laga hadlo maxaa looga hadli waaye ya manhajna de maha in laga dawaaqid maanta on haba ka shaqeyno yani sharci ahaan baaba dee looga hadlaya waxay samaynayaan ee afkaartooda baatilka ah ruusu dalaal laakiin hebel baa saasa iyo hebel baa caynkaasa ah. wax markaa dee manhajka saxa maaha waay marka wuxuu leeyahay eh, aayadda markaa fa xukma aljaahiliyati yabquun jaahilida xukunkeeda miyay dalbaya waman axadkee baa axsanu ka wanaagsan min allahi xukman iyo alla ka xukun wanaagsan liqowmi yuuqinuun ya xukunka ilahi xukun ka wanagsan ma jiro falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima falaa say sheegteen arrinku maaha oy leeyihiin waan waan rumaynay wixii laguu soo dejiyey waxaasaan rumaynay falaa warabbika baan ku dhaartay laa yuminuuna xataa yuxakimuka rumayn maayaan ilaa ay ku xukun tagaan oo xaakimkaa yeeshaan oo weliba wixii dhex mara markay kuusoo xukun tagaan ay ku raali noqdaan wax xaraj iyo ciil naftooda aana ka helin oo ay hogaansama o isdhiibaan marka waa waa qofka mu'minka ah waxa laga doonayo inuu isdhiibo oo iimaankaagu sax ma noqonayo ilaa sharciga ilahay ogolaato waad ku raali noqoto ee xuunka lagu riday sharciga aad qaadato waxaa weeyaan iimaanku sax maaha qul agayra allaahi abgii rabban wa rabu kuli shay ilahay cid ahayn waxaad ku tiahdaa kuwa mushrikiinta ayr allahi ay abgii miyaan ka dhiganaya ilahay cid ahayn rabbi wa rabu kuli shay isagoo wax kasta rabbi u ah, miyaan cid kale rabbi ka dhiganaya cid kale miyaan hawl dirsanaya cid kale miyaan caabudaya cid kale miyaan ka xukun yeelanaya iyadoo caalamka dhan baa la iska lahaa uu sharciga xukun soo dejiy qul hayr la atakhidu waliyan ilahay cid aan ahayn miyaan weli ka dhiganaya faatir الsamaawaati wاlard yani miyaan ka yeelanaya atakhidu weliya miyaan ka dheer hayr allahi alla hayrkii ay atakhidu miyaan ka yeelanayaa hayr allahi alla hayrkii weliya miyaan ka yeelanaya ya allahaasoo faatir الsamaawaati waad ka sifayn kartaa beddelna waad ka dhigi karta faatir الsamaawaati samaawaadkii awoor cid aan ahayn miyaan ka yeelanayaa weli wahuwa yuطcimu allah caquudiya walaa yucam quudi qaala tacaala qula hayr la abtaqi xakaman markaa dee allaha waxquudinaya ee risqa bixinaya allahaas baa la xigtaysanaya oo hawsha loo dhiibanaya oo laga dambayna markiis la qaadanaya qula hayr la abtaqi xakaman cidaan allah minaan xaakim ka yeelanaya wahuwa aladii anzala ilaykum kitaaba mufasara isagoo isagoo kitaab soo dejiyey alle kitaab la waadixiyey oo wax kasta lagu caddeeyey albaab الraabicu alitibaacu wاlibtidac baabka afraad alitibaacu wاlibtidaac itibaacu waa raacitaanka la raacaya nabiy llaahi moxamed salawat ullah iyo ibtidaac oo isaguna laga dheeraanayo waxyaabaha bidcada oo waxaa le itibaacu wuxuu ka mid yahay labada shardi ee camalka lagu aqbala mid ka mida weyi ka hore muxuu yahay alkhlaas ka labaad de waa itibaac mutaabaco saas darteed ba waxa weeyaan waa muqtadaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah wa ana moxameda rasuul اllah itibaacu wuxuu leeyahay alimaam الsamcaani kitaabkiisa alintisaar liasxaabi اlxadiid alitibaacu cinda اlculamaa huwa alأkhdu bisunani rasuuli اllahi sal اه alay slam alatii saxat canhu cinda ahliha wa naqalatiha wa xufaadiha itibaac waxaa la yihahdaa ahlucilmiga agtiisa in la qaato sunnaha rasuulka wixii ansaxay ee xufaadda iyo raggii soo naqliyay ay keeneen iyo watasliimu watasliimu liamri illaahi watasliimu liamri nebiy amarka nebiga loo laysu dhiibaanaa fiiha taqliidun liman amara allahu bitaqliidi baa ku sugan ciddii ilaahay amray in lagu daydo ayaa markaa ku jirta in la raaco amarkiisa iyo waalitimaaru biamrihi waalintihaau camaa nahaa canhu ila akhirihi marka waxa wuxuu yihi waxaa manhajku uu yahay wanujaridu lirasuuli اllaahi sala اlla alay slam mutaabaca waxaan u dhartiraynaa u gooni yeelaynaa mutaabacadiiyo raacitaanka rasuulkii moxamed ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh falaa natabicu ilaa iyaah isaga mago cid kala raaci mayno itibaacan saadiqan raacitaan dhab ah wاlwaajibu calىa kuli muslimi kamaalu tasliimi lirasuuli اllahi sal اlla alay slam qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu hogaa isdhiibidda rasuulka isu dhiibo inuu mid taama ka yeesho iyo iyo walinqiyaadu lamri amarkiisa u hogaansamo khabarkiisa iyo warkiisa u aqbalo oo wixii rasuulku sheegay la rumeeyo wixii rasuulku kuu sheegay in la rumeeyo oo awaamirtiisa la qaato oo wuxuu reebay ee nawaahiya laga joogsado arrintaasaa la doonaya in la yimaado taasaa itibaac la yidhaahdaa dilo fara badanna way leedahay wamaa ataakum rasuulu fakuduu wamaa nahakum canhu fantahu baa ilahi yihi subxaana wa tacaala alaa ini uutiitu lqur'aana wa milu maca yani waxaa la siiyey qur-aanka iyo isaga wax lamid oo sunnihii ah shaafici wuxuu odhan jiray ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli illahi sal ly slam qofkay u caddaato sunnaha rasuulku lam yakun lahu an yadacaha liqowli axadi min annaas inuu dad bani aadan ka mid a qowlka rasuulka uga tago uga tago wax bannaan maaha wixii eh, mar hadday u caddaatay hadigii rasuulku salawatu llahi wasalam aleyh waaya wanaraa ana alibtidaaca fi diini muxaramun waxaanu arkaynaa diinta oo lagu soo daro waxaan ku jirin inuu xaaraan yahay maxaa yeele lianna alasla fiihi fiihi ay fi diin oo maxay caqiidada iyo cibaadaadku altawqiif wey asal taasa u ah tawqiif ba asal u ah tawqiif maxay tahay waa in laga joogsado shaygani hadduu cibaado yahay ama caqiide yahay qofkan cibaadad hadduu samayna waad odhan kartaa ma deliil war maxaa daliil u haysta ah cibadan samaynayso ila asalkeed wuxuu aha in laga joogsa ilaa daliil la keeno so maart waa liqowli rasuuli llahi sala alla alay slam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii diinteena wax kusoo cusboonaysiiya waa lagu ciinaya xadid kale waxaa man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa raddun so maart falbidcatu fi diini bidcadu xagga diinta kulluhaa dhammaanteed dalaalatun waa baadinimo wamarduudatun waa lagu celinayaa saaxiibkii walaysa fiihaa kuma sugna bidcada gudaheed bidcatun xasana wa bidcatun sayi'a bal kulluhaa sayi'a bidca dhammaanteed taksiib ma gasho kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteed waa baadin sawaaun kaanat fi lictiqaadi aw fi lcibaadaat marka ha ahaato waxaa weeyaan waxaa isku mid ah in bidcadaasi xagga ictiqaadka ay ku dhacayso iyo xagga cibaadada inay ku dhacayso aqiidada wixii iqaadka caqaaidka maarata qadara jahmiye iyo firadaas ay qabaan oo kale cibaadaadka suufiyadu waxay samaynayaan huwa huwa markay ku xatarayaan huwa huwa huwa waa nooc cibaada kamid mogta allah allah allah waxay sheegaan cibaada ka dhigayaan bidca waxaas oo dhan huwa huwa iyo maaragta ah. huwa de waa waa waa damiir mogta <laughs> isaga huwa huwa ka dhigayaan cibaada soo mogta walaakinaha tatafaawatu min xaysu اlxukm way kala duwan tahay bu laakiin bidcadu nafteedu min xaysu اlxukm haddii la eegayo kala tegeysaa fa minha ma huwa kufrun mid gaalnimaa baa jirta kufrun suraaxun kalistigaahati bigayr اllah ilahay gayrkoo la kaalmayso akitna yaqawt maad yaa jilaani ma ku leeyahay jilaani ii gurmo ii adeeg awliyaa l adeegoo noo gurmo baryayo waa shirk wa minha ma huwa min wasaa'il الshirk qaarna waxay ka mid yihiin wasaaisha iyo wadadii shirka loo marayey waa wado u baahan in la xidho laakiin waddadii la marayay maxaa ka mid ah ka binaain cala alqubuur xabaalaha korkood oo la dhiso iyo alguluw fi saaliiin dadka saaliiinta guluwi lagu sameeyo gabayya wax loo tiriyo aan markaas shirki gaarsiisnayn ammaanta iyo waxyaabaha laa taruuni laa turuunii kamaa adrat nasaara ibna maryam oo kale haybumbuunina oo hayweynina ammaanta badan ayabaas waay keeni karaa markaa wasaa'il shirka masaajidda xabaalo laga masaajidku xabaal laga dul dhisay iyo wasaa'il shirka bay noqonaysa somaali iyo kuwa fanushaqaado oo xabaala had iyo goor la taga fanusha la daaraya iyo wasaa'il shirkigay noqonaysa xabaalo la iska ag fadhiisto qaar ba iska ag ictikaafsan wasaa'il shirkigay tegeysa marka shirkiga wasaa'il bidac badan bay soo gelaya wa mina waxaa ka mid ah ma macshiyatun bidca macsi ayaa jirta ka bidcati tabatul qofkii inu cibaadada sabab oo yidhahdo guursanba maayo oo ilaahay waxaan ugu dhawaanayaa ya ilahay ilahay baan u go-ay subana marka taqarubuu ka dhiganaya waa bidco maasi wey iyo wasiyaami qaa'iman fi shams inuu yihahdo waan soomaana qoraxdaan istaagaya ilahay baan maaragtay si aan u rafaado soomkana soomanayo wa minhaa maa huwa fisq baa ka mid ah fisq ictiqaadi ah ka bidcati ah alkhawaarij walqadariya walmurji'a iyo wanaxwi wuxuu kula mid ah marka taasina waxa weeyaan oo dee diintii bidca uma baahna diinta ilahay ba wuxu uhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diina somalit albaab alkhaamisu aliimaanu wاlislaamu wاlkufr wاtakfiir wuxuu baabiyey iimaanka waa waxay odhan jireen baab اlasmaa wاlaxkaam la ohan jire alasma walaxkaam islaam maxaa la yidhahdaa iimaan maxaa la yidhahdaa kufri maxaa la yihahdaa takfir maxaa la yihahdaa <coughs> manhajkii hore ciwaankiisu waa alkufr waliimaan marka waa abwaabta waataynu soo sheegnay abwaabta la faahfaahiyey in la bastiyay bay ka mid tahay risaaladii hore manhajkii qadiimka ahaa meesha xoogaa ziyaadka bastiga lagu daray marka taasuu baabkaasu ka hadlaya wuxuu yihi aliimaanu walislaam ku bilowday marka ereygan aliimaan walislaam ahlu sunnuhu laba qowl baa ugu badanoo in ma isku mid baa mise way way kala duwan yihiin marka itibaar bictibaari eh, aliftiraaq walijtimaac marka la eego qole waxay leeyihiin sia madhabka imaam bukhaari oo kale iyo alislaam walimaan oo isku mid laakiin jumhuur ahlu sunna waxay u badan yihiin eh, inay iimaaniya islaamku eh, bixasab iftiraaq waliqtiraan kala tagga iyo iyo simaantikooda inay u kala duwanaanayaan maxaa u daliila ilahi wuxu uhi qaalat اlacraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna waan rumaynay ba yidhaha markaasa maya war maydaa rumayne waxaa tira aslamna waan hogaansan marka iimaanka laga anfinaya dee asl iimaanka lagama anfinayeen alimaan waajib baa la anfinaya walidalika waxaa la yidhi wain tudiicu اllaha warasuulah laa yalidkum min acmaalikum shaya daad adeecdaan walamaa yadkul iimaanu fii quluubikum weli iimaankiina markaa si aada daahirkii baa soo islaamteen waa hoggaansanaateen islaamkii daahirkaa muujisateen laakiin mustawihii marka iimaanku waa akhas oo iimaankaa xoog badan oo darajo sare ah taas waa daliil maxaa kaloo daliila xadiidkii ya xadidka cumarna wa daliil sax xadiidkii eh, ahaa qudhiisu laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min yani qofku sinaysanayo mumin maha baa la oo iimaankan laga anfiyey dee waa kamaal waajib baa laga anfiyey islaamnimada lagama anfin oo darajada maaragtay inuu yahay muslim faasiqa meesha lagama saara oo waxaa u dalila xadiiu jibriil xadiisu jibriil macruufka oo la kala farqiyey alislam maxaa la yidhaha an laa ilaha illa allah tuqiima asalaa wtazaka wtsuma shantii arkaan ba imanka islamka lagu fasiray iimaankana maxaa lagu fasiray an tumina bilaahi malaaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa haddana si kale marka loo ego fi saxi bukhari waxaa ku sugan iyadoo intii lagu fasiray islaamka iimaankii lagu fasiray xadiidkii wafdu cabdilqays oo markii iimaanka la weydiiyey maxaa la yidhi waa shahaadada waa salaada waa soomka waa xajka intaas lagu sheegay arrimaha marka la isu minguuriyo iyo xadiidkii dee alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qaw laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat adl an tark marka shucabtaasoo dhan ba ka mid yihin saas darteed marka waxay leyihin adiladi marka la jamciyo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo ida اجtamaca iftaraqa wa iftaraqa ijtamaca qaacidadaas oo ah maxay haddii islaamka la sheego isagoo keligiah imaanku waa kugu hoos jiraa haddii imaan gaar loo sheegay islamka kugu hoos jiraa haddii meel isugu yimaadaan way kala tegayaan oo iimaanka waxaa lagu fasirayaa acmaasha baatinka ah islamka waa lagu fasiraya acmaasha daahirka sida xadiisu jibriil aduu qowlkaas baad moodaa inuu yahay qowlka u firo marka iimaankii bu ka hadlo wuxuu yidhi aliimaanu qowl wacamal imanku waa qwl yaziidu wayanqus wاlqowlu qismaani qowl qalbi wahuwa اlictiqaad watasdiiq wey wa qowl lisaani wahuwa takalum bikalimati اlislaam ku hadal kelmadda islamka lagu hadlay walcamal waa qismaan wey camalu qalbi wahuwa niyatu wey waikhlaasu wacamalu jawaarix yaziidu waa ziyaada biaacati ugu ziyada wayanqus waa nuqsaan bilmacsiya waxaad ka egtaa kitaab الsalaa xukmu taariko iimaanku markaa qowl wa camal adug tacaabiir badan bay sheegaan ahlu sunuhu qowl wa niya qowl wa اctiqaad waxaa weeyaan اctiqaad biاljinaan وcamal biاlarkaan watasdiiq biاlisaan waxaasoo dhan waa ikhtilaafu tanawuc baa la yihahdaa ikhtilaafu tanawuc qowl wa camal bay iimaanku marka qowlka wuxuu qaybsamanayaa qowl lisaani wa qowl qalbi qowl lisaanku muxuu yahay waa shahaadi qowlka lisaanka waa ka soo baay maa ka so shahadi ka soo baxaysa maxaa kaloo ka soo baxaya acmaal fara badan quraan akhriskii adkaartii tasbiixdii lakin waxaa leeyahay midna waa rukni waa haddii la waaya iimaanka ma jiro waa haddii tawxiidki la waado oo qofku shahaadi ku dhawaaqi waado muslim maaha allahuma ila in la yihahdo qofkii wuu kari kari waayey oo ka hadli kari waayo cudurdaaruu jira mooyaane laakiin qofkii shahaadi hadduu ku dhawaaqi waado muslim maaha kuwii kale ee adkaa adkaartii iyo quraan akhriskii iyo waxyaabahaasna iyo waxay noqonayaan maxay ama waajib ama mustaxab bay noqonayaan axkaamtooda marka qowl lisaan quluu aamanaa biاllaahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibrahim wasma umirtu an uqaatila الnaas xataa yaquluu laa ilaaha ila اllah marka qowl lisaan iyo qowl qalbi ya qowl qalbigu muxuu yahay waa tasdiiqa rumaynta uu qofku qalbigiisa ka rumaysanya ila wixii lagaa rabay ad rumayso o dhan ilahay waad rumaysantah malaagtiisa kutubta waxaas dhan baad rumaysa qowl qalbi baa la ihahda waa tasdiiqi iyo rumaynti soo maaragti oyaanada waxa weeyaan waa daruuri ya ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufri min aladiina qaluu aamana biafwaahihim walam tu'min quluubuhum sooma aragtid iyo way badan yihin markaa adilada qulada loo daliishan karaa camalkiina muxuu qaybsamay camal qalbi iyo camal jawaarix waa isla imanaysaa camal muxuu noqonayaa niyadii ikhlaaskii tawakulkii haye khashyadii maxaa la ihahdaa xubbigii jacaylkii khawfkii jacaylkii noqoshadii inaabadii waxaas dhan waxaa weeya camal waa camal yaa macshara man aamana bilisaani walam yadkul iimaanu fii qalbi dadka xamanida kaxisuka mogta marka camalu qalbi baa kaa la yihahda oo waxa weeyaan marka iyo camal jawaarix camal jawarix marka waa salaadii iyo soonkii ya ayuha aladiina markacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcalu khayra alcamdum marka wuxuu yidhi waxaanu dee ku ziyaadaya daacada wuxuuna ku nuqsaamaya maxay macsida waxaa hadalkaa laga soo minguuriyey kitaabkii kitaabu salaa wa xukmu taariku fasalka faslun fi lxukmi bayna alfariiqayn halkaasaad ugu tegi doontaa waa risaalo yaroo qoray ninka la ibnuqayim waidaa zaalat marka hadalka wuu isla socdaa ma kala ogow qodob baa la ysaga sameeyee laakiin hadalka kitaabkiibuu ku yaallaa kitaabkii lo odhan jiray maxay kitaabu salaa buu ku yaallaa wuu isla socdaa waidaa zaalat jamiicu hadi arbaca afartaa taadii zuulaa waa afartee ya qawl qalbi qawl lisaan camal qalbi camal jawaarix waa fahamti soo ma hadday zuulaan afartaasi za aliimaanu bilkuliya ama bikamaalihin jirta imanka mesha waa ka baxaya intaas day baxda imanka waa baxay marka fawaariqda ahlu sunnaha iyo maayadka kuba sheegaya waida zaala qawl اlqalbi qawl qalbiga hadduu meesha ka baxo muxuu qawl qalbigu ahaa ya tasdiiqi de tasdiiqi hadduu meesha ka baxo lam tanfac ilbaqiyatu inta kale soo hadhay waxba anfici mayso ya mar haddaan rumaysnaynba waidaa zaala camalu qalbi camalkii qalbigu hadduu zuulo maxay ahaa niyadii iyo ikhlaaskii iyo eh, jacaylkii ilahay rasuulka jecel qur'anka jecel waidaa zaala camalu qalbi maca ictiqaadi sidq isagoo la qaba waxa la yihahda rumayntii fa ahlu sunati mujmicuuna waxay ku ijmacsan yihiin calaa zawaali iimaani kulihi bizawaalihi zuulitaanka camal qalbiga meesha ka baxay tasdiiqi baa ha jiriye meesha ka baay ku ijmacsiya ahlu sunnuhu khilaafan lilmurjia inagoo ka duwan murjiada iyagu waxay leeyihiin hadii qawl la helay iyaguna noocyo badane qawl haddii la helo oo qawlka lagu dhawaaqo ama ictiqaad qalbiga hadii la helo khaas oo ku filanta wa laa yanfacu tasdiiqu tasdiiqu rumaynti anfici mayso maca intifaaci camal qalbi camalka qalbigu intuu maqan yahay riwaayaddu anfici mayso wa huwa marka camalu qalbigaasna maxabatuhu waa jacaylkiisa iyo wantiqiyaaduhu kamaa laa yanfac ibliis wa fircawn walyahuuda wlmushrikiin aladiina kaanuu saana u anficinba tasdiiq iyo rumayntii ibliis ma anficin fircawnna ma anficin yahuudana ma anficin mushrikiin ma anficin aladiina kaanuu yactaqiduuna sidqa rasuul iyagoo aaminsanaa rasulku inuu sheegayo bal wayuqiruuna bihi siran wajahran si hoose muuqataba way u qirayeen wayaquuluna waxu laysa bikaadibin beenawaas maaha walakin laa natabic walaa numinu bihi raaci mayno rumayna mayno oo de ibliis yaa ka aqoon badan ibliis ilahay waa yaqaanaa ya fabima aqwaytani ya laway lauzayinana lahum iyo maaragtay eh, khalaqtanii min naarin khalaqtahu min iin ilahay waa yaqaanaa markaa fircoon waxaan ibliis laakin dee abaa wastakbar oo nimanka la yihahdo fircoon ilaahay rasuulka xataa waa gartay aq taagay wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman waculuwan yani way yaqiinsadeen laqad alimta nabiy lahi muuse kule feri laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati ardi basaahira wa inii la adunuka yaa fircawnu mahbuura marka nebigu wuxu le waa waa laam wataa ilqasam iyo xarfu taxqiiq iyo maxaa la ihahdaa jawaab qasam qad calimta iyo cilma la isticmaalay markaa rasuulku waa ogyahay waad ogaata waxoogaa rasmi aynu diidan agta aynu garanayo oo aq laakiin wajaxaduu biha waa waa jaxad iyo diidmaa meesha arrinta wata laakiin ma anficinta arrintaas mushriki yahuudu way garanay nabi maxamed aladiina aataynaahum اlkitaab yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun soo ma saas haddana way diidan mushrika quraysh la mid bay ahayd nabiyullaahi maxamed adeerka abu aalib rasuulku inuu aq yahay diin filaysa xataa bu laakiin dee macrifada iyo garashadaas iyo rumayntaas yani aaminsanaantaas uu aaminsan yahay arrinta tan waxama tarin mar haddaan hogaansan la iman oo eh, walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diina eh, walowla almalaamatu aw xadaara masabati lawajadtanii samxan bidaka mubiina marka calankayaab iyo haddaan wuxuuna ahayn waa iska kaa raaci lakin ninkii weynaaye adeerku waa wiilkii ala iska raacay baan ka baqay hadalka caynkaas kala qofta ilaahayda hadla maaka soo maragta innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka waxa wey halka kan hadalkan waxaa watay sheekh loodhan jira ibnuqayim kitaabu salaa baan ugu keenay marka mashruuc u socday isaga hadalka kan ahlu sunnaha aan ka garanaba marka waay acmaashe acmaal quluub haddaanu qofu rumaysnayn inaanay waxba jirin isagu markaa wuxuu wataa taariku salaadka naftiisu inuu gaaloobayo oo waxaa ka dambeysay halka u socda halkaas waidaa kaana aliimaanu iimaanu اlqalbi yazuulu bizawaali camali اlqalbi fagayru mustankar an yazuula bizawaali acdam acmaali jawaalix halkaas ka dambeeya macnuu yahay haddiiba camalkii qalbiga uu qofkii markii uu la waayey iimaankiisu uu zuuray oo islaamkii loo sugi waayey qofka kane waxaa isaguna min baabi awle ah acmaashii jawaarixa tii ugu muhiimsanayd oo maxay ah salaadii haddii la waayo in iyaanka la waayo bayaan lamid a ah. halkaas ka wata isagu ka sheeg lakin masaladas waa masala khilaafiya ahlusunuhu laiskuma tabdiicinayo oo eh, marka laga yimaado tawxiidka mabaani arbaca khilaaf baa ka taagan mabaani arbac oo maalan salaada iyo soonka iyo xajka qofkii ka tegay isagoo dee kasar iwahaas uga tego ama aan la imanin yani ma ma ma noqonayaa gaal ma yahay mise ma aha waa masala khilaafiya bay ahlu sunna waan isku tabdiicinayn oo qaar baa qaba inuu yahay hadduu afartaba ka tago gaaloobaya qaar yihi salaada qaar yihi mada ma gaaloobaya midna ku gaaloobi maayo waa masala khilaa laiskuna tabdiicin maayo sida raajixa way markaa laakiin nimanka la yidhaahdo yani dawaaifta kale ee maalan murji'adoo kale dee qowl iimaanka iyagu waxay u arkayaan inuu yahay qowl oo keliyaba oo qawaacidda ilahi waxaa ka mid a ah, aliimaanu kullun laa yatabacad waa shay kulliya ah oo aan barbadhoobey marka haddiiba tawxiidkii la helo oo lagu dhawaaqo kelimatu laa ilaha illa lah hadla timaado waa kulli aan qaybsamayn waxaa doonta samee camalkuna iimaankaa kaa mid ah waxaa doonta markaa walaaqo waxaa doonta uh, samee xumaana mar haddii aad kelmaddaa la timi iimaankaanbay qolyahan khawaarijta iyo muctasiladuna waxaad moodaa tacriifka xagga iimaanka inay la jiraan ahlu sunna waxay leeyiin waa qowl iyo camal camal daahirka jawaarixda iyo camalka intuba oo eh, acmaashu jawaarix sa raajixa ah acmaashu ama jawaarixda ha ama qalbiga ha waa min aliimaan waa min aliimaan camalkan jawaarixu juzi min aliimaan ka mida weeyaan iyaan saasa qabaan lakin waxay leeyihin iyagu aliimaanu كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله iimaanku waa kulli aan qaybsamayn oo haddii qaarla waayisna inta kale waa la waaya sida kelmadda cashara ereygaa cashara soo toban maaha haddii mid laga jaro maxaa soo hara cashari lugi soo maaha khalaas waa casharahaas o kale hadii mid laga tuuro cashari bax meesha ka bax wax noocaasa sheegaan marka waxay leeyihiin hadduu qofku camal ka mida ka tago hadduu xumaan ku dhaco hadday zina ka dhacdo waatay kabeerta ku gaalaysiinayaan dahaba kullu hadduu qof dilo da iimaanka way tagay hadduu salaad ka tago waa gaaloobi hadduu been sheego waa gaaloobi halkaas ma ka wadaa marka firqaha firqooyinkaas waa firqooyinka lumay ee la yihaahdo nimanka la yihaahdo muctazilada iyo khawaarijta intaa maanta ku dayn insha allah meedna sii wadna wabillahi tawfiiq subxanak allah waxamdika